kitaabkeeda baabka ca waa baabu qowli اnabiy sala allahu calayhi waali wasalam laa tanqushuu calaa khawaatimikum carabiya baabu qowli اnabiy nabiga qowlkiisa ayuu baabkan u baab yahay sala allahu calayhi waali wasalam laa tanqushuuha ku hardhina calaa khawaatimikum fargashiyadiinna haku hardhina carabiyan wax carabi ah xadiidka an kun laba boqol iyo sagaalaad waa daciif oo daciifa laa taquumu calayhi alxuja qaala alimaam nas abarna mujaahid ibn muusa alkhawaarizmi bibaqdaad qaala xadaثna hushaym ibn bashiir alwaasiti qaala anba'ana alcawaam ibn xawshab can azhar ibn raashid can anas bn maalikin radi allahu canhu arda khaadimi rasul lah sal slm qaala wuxuu yidhi anas bn maalik qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm laa tastadiicuu war ha iftiinsanina binaari lmushrikiina mushrikiinta dabkooda ha iftiinsanina walaa tanqushuu ha ku xardhina calaa khawaatimikum khawaatiimikum fargashayadiinna carabiyan af carabi iyo luqad carabi iyo qoraal carabi ha ku xardhina ayuu nabig leh allahu calayhi waali wasalam xadiidka laakiin sidaan soo marnay waa xadiid daciif ah laa taquumu cala lxuja laa tastadiicuu binaari lmushrikiina tafaasiir badan bay ka baxeen culimada iyo sharax badan qaar waxay leeyihiin ra'yigooda waa ra'yi muxuu aha kharibane qaadanina oo dad adanta shitaan gooni ka dhiganina qaar waxay leeyihin maya eh yaan muxuu ahaa iskudhaabaha noqonina oo dad isku waal ah intaad noqotaan kadibna fawaariqdii walaaga baraaga idiin dhexey iyo waxyaabahii in kala saaray iyo isku dhexdarsamin waxay la tootay xadiid saxiixa ahaa laa tataraa'a naaraan labada dab oo mushrikiinta iyo mu'miniinta yaynan isu muuqanin oo muxuu ahaa jir ahaan iyo iyo waxaa weeyaan caqiida ahaanba ha looga fogaado ha la kala fogaado ila isdhexgalka dhib badan ayuu keeniyey arrinta iyadana waa arrin muuqato oo xaafadaha hadda ay soomaalida ku yar yihiin iyo dadka muslimiinta ah dadka gaaladan ay ku badan yihiin soomaalida ku nool oo ilmahooda ay weligood waxaanan gaallehna aynan arkin oo iskuulka naasiriga ilaa muxuu ahay dugsiga sare ilaa jaamacadda waxaanan gaallehna ayndha ayna saarin waa bar muslim wa haaf muslim wa muslim kaamil lama aha haddii horta ayba toosan yihiin oo weli ay tukanaan oo tawxiidka haystaan diintooda iskuma toosna aad iyo aad bay isu saamaynayaan hawsha ayadaa marka khatar weeyaan o sidoo kale eh, xadiidka wuxuu leeyahay fargashigana meesha faska amaba laga xarda afcari baa ku xarida waxay leeyihin culimmada muxamedu rasuullah ha ka dhigina weeyaan khaatam iyo fargashi wax lagu xardho oo afcarabi lagu xardho waxaaba ugu horreeyey leeyihiin khaatamka iyo fargashiga nabigeena sala allah alay slam oo ay ku qornayd muxamadun hoos laga soo bilaaba muxamadun rasuul oo ka sarraysa allah oo ka sii sarraysa saasay u qornayd marka xaaladda noocaata marka maadaama af carabi khaatum iyo fargashi lagu xardhay uu nabigeenna ka jiray cala sla kiisa sidaasoo kale ka dhiganaya loola jeeda af carabi loolama jeedo waxaa loola jeedaa muxamadun rasuulaha ku qoranina sidaasaa loola jeeda ilah wallah aclam lakin xadiidkasi ahanba waa daciif baabu nahy iblis garaab ayuu baabkan u baab yahay can alkhaatami fi sabaaba fartan maruusatada ah fartan asabaaba ama tawxiidka iyo lagu ishaaro in kaatum ama fargashi la gashto oo laysu diid ayuu baabkan u baab yahay asal ahaan waxaa la gelinayaa fartaas fartaas ayaa fardhaxaadka tan ku xigta iyo faryarada udhexaysa ayaa asal ahaan ragga ay gashanayaan dumarka iyaga laakiin meelo badan bay gashanayan faro badan bay gashanayaan xadii shan kun laba boqol iyo tobanaad haddii ay doonayaan weyaan akhbarana maxamed bin mansuur qaala xadaثana sufyaan ibn cuyeyna can caasim ibn kulayb can abi burda ibn abi musa alashcari oo iqa ah qaala wuxuu yidhi qaala cali bn abi طaaliبin أmiir الmؤminiin qaala caliyu amiir الmؤminiin wuxuu yidhi radي الlah canه arضa qaala lii wuxuu yihi rasul rasulka sl slm ya caliyu caliyow sal allah alla weyne weydiisa weydiisa alhuda hanuun inuu ku hanuuniyo iyo wasadaad toosnaan uu ku toosiyo alla weydii subxaana wa tacaala ihdina asiraaط almustaqiim siraaط aladiina anamta calayhim hayr almaqduubi calayhim waladaliin laftarkeeda ayaa sadaadkii iyo hanuunkii weeyaan wanahani wuxuu i diiday rasuulkeena sal slm an ajcala inaan yeela alkhaatama fargashiga fii haadihi tanayto muxuu ahay marowsatadii iyo waashaara iyo wa haadihi tanayto waa fardhaxaadkii wa ashaara wuxuu ishaaray yacni wuxuu la jeedaa bisabaabati fartan marowsatada iyo waluustaa tandhaxa labadaba inaan muxuu aha fargashiga gashto ayuu nabigeena ii diiday calayhi salatu slam xadii kun laba boqol iyo ko iyo tobnaad xadiis abarna mxamed bin anasi wa moxamed shar bn daar weyaane qaala xadana cbdiraxman mahdi waa imaamkii can sufyaan athawri martabadan saddexaad waad garanaysaan waa thawri qof kaloo geli kara ma lahan ibn cuyayn halkaan ma imaanay markii mxuu aha imaam nasa ka warna can caasim ibn kulayb can abi burdata ibn abi musa ashcri can ali bn abi talibin radi allahu an arda qal wuxu yhi nahani wuxuu diiday rasul rasulka al sl slm can alkhaatami fargashi fii haadihi inaan gashto oo farmuruusatada iyo wa haadihi tanaytu yacni asabaabata fartaa sabaabada loo yaqaana maruusatada iyo walwusطaa tan dhexda wallafd ibn muhana ilan maxamed muhana iyo maxamed bashar ayaa xadiidkooda wariyeen xadiis shan kun laba boqol toban iyo labaad waa xadiis saxiix akhbarna ismacil bin mascuud aljaxdari qala xadaثna bishr bishr ibn mufadal miya qala xadaثna caasim ibn kulayb aljarmi can abi burdata ibn mus alashcri can cali bin abi talib radi allah anhu qala wuxu yidhi sayd cali qaala lii wuxuu yihi rasul rasulka sal slm qul waxaad tidhahda cali ow allahuma ali ahdini ihanuuni wasadadnii itoosi wanahani wuxuu iga reeba nadaca inaan geliyo alkhaaطب mar ka sheegay في haadihi وhaadihi tan iyo tan labada farood الsabaabaةa وaشhara bishru bishr wuxuu ishaaray biالsabaabaةi sabaabada iyo wاlwusطa maruusitada fartaana iyo tan dhaxo weeyaan qaala wuxuu yidhi bishr wa qaala caasimu wuxuu yidhi axaduhuma labada farood midood ayuu muxua ishaaray weeyaan wallah aclam xadiidka saas ayaan ugu baxnay baabu nasci اlkhaatami fargashiga in la siib ayuu baabkan u baabaya cinda dukhuuli اkhala markaad masquusha gelayso fargashiga haddii magac alla uu ku qoran yahay ama magaca rasuul sal la slm uu ku qoran yahay ama dikri ilahi uu ku qoran yahay waxaa weeyaan in la siibo ayuu baabkan u baabay xadiidka waa daciif laakiin mid dambe waxaa noo imaan doona saxiixa weeyaan culimada afarta madhabood afarta alimaam abi xaniifa iyo maalik iyo eh, shaafici iyo axmed amaba madaahibta afarta ah waxay isku raacsan yihiin inay sunna tahay wax dikriga ilaahay xambaarsan oonan qur-aan ahayn haddii aad wadato inaad musqusha bannaankeeda iska dhigto oodan musqusha la gelin saas ayaa sunno ahay leeyihiin mustaxab oo wanaagsan laakiin xaaraan maaha xaaraan maaha waa la gasho laakiin qur-aanka ilaahay subxana wa tacaala iyo musxafka inaad la gasho waa xaaraan xaaraan weeyaan laakiin hal xaalo ayaa qofka loo ogol inuu la galo haddii la xadi uu dayacmi musxafkiibaaba gaal buu gacangeli ama tuug buu gacangeli waa kaa lumaaba maxaad samaynaysaa waad duduubaysaa imaamadii ataa ku duubta kadib aadma la gelaysaa masqushi xifdan wa sawnan lahu waxaa meesha imaanaysa marka telefoonnadan qur baa ka buuxa soomaad garanaysaan haddii bannaanka la dhigana waa la marka ayaga see la yeeli maya waa ayaga dhib malaha la daminun bas oo waxaa weeyaan qur ku kala furan oo saa lama gelayside musxafkii oo iska qarsoon oo muxuu aha unbaad la gelaysaa annagoo kaga qiyaas qaadanayno arrintaa iyada weyaan xadiidka shan kun boqol iyo hay xadiidka shan kun laba boqol naam ya waaba de asal ahaan waa markii aad muxuu ahay markaa hadduu ay ku qoranto magac alle a haddii la wareejiyo oo bannaanka dhigi karto waad dhigaysaa haddii aadan dhigi karin baad la gelaysaa haddii la wareejiye sooma muuqanay weliba waxaa laga yaabaa marka iyada haddii aad bidax aad dadka qaarkood ba bidaxay samaystaan haddii bidax uu noqdana waxaa laga yaaba najaasad inuu bataabtaba qaar bidaxay eh, fargashigood bidax weeyaan waad aragteen hadduu magaca la ku qoran yahay marka ayba ku isjoonayaanba halis marka sideedaba in laga fogaado waxyaabaha magaca la ku qoran oonan khaatima laga dhigin ayaa habboon saas ayaa wanaag badan wallahu aclam waayahay xadiidka shan kun laba boqol iyo toban iyo saddexaad waa xadiid daciif akhbarana moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn culey weyaan ayaa dhalay can saciid ibn caamir saciid ibn caamir can hamaam ibn yaxya alcawdi can ibn jurayj cabdimalik ibn cabdi bn jurayj weyaan can anas can zuhri can anas bn malikin ana rasu markuu masuushi gala nazaca wuxuu seebsiri jiray khaatamo fargashigiis xadiidka shan kun laba boqol iyo toban iyo afraad waa saxiix akhbarana isxaaq ibn ibraahim alxandali ibn rahwi weeyaan qaala anbana mutaw ibn sulaymaan qaala samictu cubaydillahi bn cumar alcumari can naafic mowla cabdillahi bn cumar ibn cumar radi allahu canhuma qala cabdullahi bn cumar ittakhada wuxuu samaystay rasul rasulka sal slam khaataman fargashi oo min dahabin dahab ayuu samaystay wajacala wuxuu yeelay fasahu qeybtiisa la xardho kusan wuxuu yeelay min qibali kafihi kafkiisa xaggiis ayuu mariyey mxuu ahaa dhankan calaasha xaggeed ama ankacadada xaggeed ayuu mariyey faitakhada الnaasu dadku waxay samaysteen marka faitakhada nas waxay samaysteen khawaatima argashayaalo khawaatima dahabi fargashayaalo dahaba faalqaa wuxuu tuuray marka rasul rasul kal sl khaatamahu fargashiisa ayuu tuuray wa qala wuxu laa albasuhu abada laa albasuhu ma xiranayo abadan weligay ma xiranayo weyaan walqa الnaasu dadkana waxay tureen khawaatimahum fargashiyaalkoodii dahabka ha way wada daadiyeen xadiidka شhan kun laba boqol iyo toban iyo شhanaad wa xadيث صحيح أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن حاضر الجيمي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ وحuu samaystay khاatama fargashi oo min dahabin dahab ayuu samaystay wajacala wuxuu yeelay fasahu qaybtiisa laxarra ama kuusan mima yeli kafahu calaa cashiisa ama cankacadadiisa dhanka xigta ayuu mariyey kow faاtakhada الnaasu dadku waxay samaysteen khawaatima fargashayaala faطaraxuu الnabiyu oo min dahab ayaa loola jeeda طبعا faطaraxuu الnabiy nabigu u turay sal slm qal wuxuu la albasu abadan weligay ma xiranay way xadidka shan kun laba boqol toban iyo lixaad wa xadis saxiixa akhbarana maxamed bin cabdillahi bn yaziid qala xaddaثana sufyaan ibnu cuyayna can ayuub ibn muusa alqurashi can naafic can ibni cumar radi allahu canhuma waraxima jamiica aruwaat qaala wuxuu yidhi ibnu cumar kaana wuxuu ada nabiy nabigena sal slm takhatama mid argashiyaystay oo argash ka dhigtay khaataman argash oo min dahabin dahaba uma kadib alaxu wuu tuuray walabisa wuxuu hirtay khaataman argash oo min waraqin fida wanaqasha fiihi wuxuu ku xardhay ama looga xardhay muxamadun rasuulu llahi sal a slm muxamed waa rasuulka alle wa qaala wuxuu yihi rsulkan sl slm laa yenbaqii ma haboon liaxadin qof an yanqusha inuu ku adho an yanqusha inuu xardho calaa naqshi khaatami fargashigaygan xarartiisa hada ee kana inaad sideedoo kale u xara lama ogola oo muxamed rasul inu ku qorto lama ogola weyaan umana haboona uma kadib jacala wuxuu yeedhi fasahu qaybtiisa xardhan ama qaybtiisa kuusan oo xaragada ah fii baطni kafihi calaashiisa gudaheeda ayuu mariyey dhanka hoos ayuu mariyey weyaan waa sidii hadda nacam naزc اkhaatam cinda duuul nac alkhaatam cinda dukuuli khalaas sooma maafi ayadoo aahirna ma muuqato istinbaad baa koleyba ah yustanbad laakiin aahir ma muuqato ya xadiiska hore daciifka ahaa kaa un baa loo hayaa xadiiska u horrey oo eh, an kun laba boqol toban iyo saddexaad isna waa daciif xadiiska laba kun laakiin asal ahaan in la ilaaliyo ilaahay qowlkiisa iyo kitaabka in la ilaaliyo taqriiban waa arrin musalama oo nadiif ay ahaato oo haakada nacam xadiidka شhan kun laba boqol toban iyo todobaad waa xasan isnaad laakiin waxa ku qoran wuxuu khilaafsan yahay axaadiistii bukhaariga iyo ku taali hayrkii xadiis soo socda sheegaya moxamed أخبرنا محمد بن معمر أيور الإمام سعد بن القيسي البصري قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني عن معتمر بن زياد قال حدثنا نافع عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس رسول كينا خاتم فرقش من ذهب ذهب ثلاثة أيام سدح مع الموت فلما رآه أصحابه مركز صحابي fashad khawaatimu adahab fargishada dahabka ayaa faafay oo meel walba nin walba u irtay farama bi kadib nabigan wuu iska tuuray falaa nadri ma ogi maa facala wuxuu sameeyey yacnii fargashigaas wuxuu ku sameeyey mmuxuu ahaa ma ogin ayuu yidhi yacnii ma isticmaalay markuu tuuray kadib ma dib aad u qaatay ma naqaana laakiin inuusan u noqonin ubada un uma kadibna amara wuxuu faray rasulka sal slm bikhaatamin bisunci khaatamin fargashi samayntii oo loo sameeyo oo min fidatin fida ama loo soo gado fa amara wuxuu faray an yunqasha in loo sameeya abcan an yunqasha in lagu xardho fiihi muxamedun rasulla lagu xardho weyaan wa kana wuxuu aaday fii yadi rasul rasulka gacantisa ayuu ahaaday sl slm xataa maata ilaa rasuulkeen uu ka dhinto ka geeriyoodo wa fii yaddi abibakrin abubakr ayaa la wareeyey khilaafada ilan waxaa saaran meeshii shabad shabad weyaane xaraga bas maahan shabadna oo ku jirta وفي يد أبي بكر حتى مات إلى وكلنت وفي يد عمر حتى مات إلى وكلنت رضي الله عنهم وفي يد عثمان رضي الله عنه ست سنين لح سنة ومن عمله شقديسي طبعا كسنة طبعا لبض سنة وماشي وهاي مددي وهاي سيد عثمان آه لح سنة وكمدة أيو هاي فرقشي أسيها فلما كثرت عليه الكتب مركي قرى الذي وكجوابي وختمك إيو mxuu ah la saarayey shabadda la saarayay ay ku badatay dafacu ilaa rajuli min ansaar ree ansaar ninaas u dhiibay fa kaana waxaad yakhtimu bihi mid muxuu ahaa shabaddi saara waa sekreteer oo kale fakharaja alansaaru ansaariyu ninka ree ansaarad ayaa aad ilaa qaliibin ceel oo li cumaan cumaan u ley fasakata wuu ku dhacay faltumisa yani argashiga ayaa ku dhacayuu leeyay faltumise waa la raadiyey falam yujad lama helin fa amara wuxuu faray marka bikhaatimin bikhaatamin fargashi in la sameeyo milihi isaga lato ah wanaqasha fiihi muxamed rasul ayuu ku qoray weeyaan muttafaqun calayh eh, xadiidkan qaybtan hadda oo muxuu ahaa ansaariga ee howlaha sheegi waxaa weeyaan axaadiista eh, bukhaari ku taalla oo min xadiidi anas iyo hayrihi ayaa caddaynaa oo toos u caddaynaa in qofka ceelkaas ugu dhacay uu yahay sayid cutmaan laftirkiisa uu yahay oo la baaray oo kadibna la waayey waliba saddex maalmood ayaa laha waayey oo la dhuraayey ceelka biyihiisa ilaa laga waayo saacaddaa wixii ka dambeeyana inay muxua dadka qalbigoodii u isbedelay oo sayid cumaan lagu kacayna qaara sheegayaan wallah aclam xadidka shan kun laba boqol iyo toban iyo sideedaad waa xadiis saxiixun duuna qowlihi walaa yalbisuhu walaa yalbasuhu fainahu shaad ereyg u dambeeya xadiidka oo hadda aan noo imaan doona oo walaa yalbasuhu ayaa shaad ah washaadu mukhaalafatu iqati liman huwa awhaqu minhu aw akaru minhu أخبرنا رطيب بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ويا عربي بشر وجعفر بن ياس اليشكري واي أبو بشر هي أبو بشر وحويان الوضاح جعفر بن ياس اليشكري عن نافع عن عمر ana rasul rasulka al sl itkhada wuxuu samaystay khaataman fargasho min dahabin dahab ayuu samaystay wa kaana waxaa fasuhu qaybtiisa la xardho fii baطini kafihi calaashiisa gudaheeda ayuu ahaa faاtakhada الnaas dadka waxay samaysteen khawaatima fargashyaaloo min dahabin dahaba faطraxuu rasula nabiga lagu tuuray faطraxa الnaas dadkan waxay tureen khawaatimahum fargashyadooda ay tureen watakhada wuxuu samaystay rasuulkeena khaatama fargasho min fidatin fida fa kaana waxooda yakhtimu bihi yakhtimu bihi mid ku shabadeeyo oo shabad ahaan u isticmaala walaa yalbasuhu ma xihan jirin laakiin walaa yalbasuhdaad maxay tahay waa shaad baabu aljalaajili aljalaajilu baabu ljalaajili jalaajilka waxaa wey danowga iyo gambaleelka yar ayaa la yidhaha jalaajilka aljuljul jalaajil waa jamcu juljul aljaras الsagiir waa danowga amaba gambaleelka yar ayaa la yidhahdaa xadidka شhan kun laba boqol toban iy sagaalaad wa xadis صaxiix akhbarna moxamed ibn cuثmaan ibn abi safan الثaqفي min waladi cuثmaan ibn abi اlcaas qala xadaثna ibrahim ibn abi اlwasiir qala xadaثna naafic ibn cumar اljumxi wa iqaة tabt an abi bakr ibn abi sheikh wa huwa bukayr ibn muusa alati oo noo imaan doona weyaan qala kuntu waxaan ahay jaalisan mid fadhiya maca saalim saalim ibn cabdillahi bn cumar ayaan la joogay famara bina waxaana soo mar rakmun safarey oo liumi اlbaniin gabar umilbaniin la yidhaahdo u sugnaaday oo fii riwaayati liumi qays yani koleyba waaa laga yaabaa ganacsi ay lehed noqya iyo xoola ay lehed iyo safar dhayada ay leeda weyaan macahum ajraas waxay wataan jaras iyo gambalella ayaa danow ayaa ka dhex dhawaaqi faxadaa saalimun saalim wuxuu sheegay naafican wuxuu sheegay kala hormariyo faxadaa naaficu saalimun saalim ayaa u sheegay naafican naafic um-, u warramay can abihi abihiis oo cabdullahi bin cumar ugu warramay ana nabiy nabigena sal sl qal nabigeen wuxuu yidhi laa tasxabu almalaa'ika malaaigta ilaahay laba saaxiib oo ma raacda rakban safar macahum iyaga la jirkooda u ahday juljulun gambaleel iyo waxaa weye danow uu la socdo malaa'ig lama socoto weeyaan malaaigta laga sheega la sheega waa kuwe waa malaa'ikaة الraxma wa malaa'ikaة اlistikfaar malaa'igta weeyaan laakiin kuwa xafadada ah iyo kuwa waxaa wey kiraaman kaatibiinka ah ayaga kuwaas jaras iyo meel walba <laughs> way joogaan weyaan nacam kam tara inteed arkaysaa maca haaulaa'i kuwan la jirkooda meeljuljul inta dana way wataan kuwan maqaado malayn ardanow badana waa inta dana way wataan amaba gambaleela tiro badana xadiis shan kun laba boqol iyo labaatanaad waa xadiis saxiix akhbarna cabdiraxmaan maxamed ibn salaam atartuusi tartuusi musturtuusi idin qor ta bifatxi ta bifatxi ta nacam tartuusi weeyaan qaala xadathana yaziid ibnu haaruun qaala anbana naafic ibnu cumar aljumaxi an abibakr ibn muusa bukayr asahmi weyn abubakrkaas waa bukayr ibn muusa asahmi qaala kuntu waxaan maca saalim bn cabdilaahi ibni cumar weyan faxadata saalimun saalim wuxuu ka sheegay can abihi abihiisa cbdillahi bn cumara can inabiy nabigan wuxuu ka warramay cabdillahi bn cumar qaala rasuulkan inuu yidhi laa tasxabu almalaa'ika malaigta lama saaxibto ruaqatan rufaqatan safarey iyo dad isu rafiiq yeelo oo fiiha amaba safar fiiha gudaheeda u ahaaday rufaqadaas juljulun jaraska iyo gambaleelka kiisa yar weyaan xadii shanku laba boqol iyo kow iyo labaatanaad waa xadii saxi akhbarna moxamed bn cbdillahi mubaarak almuqarami qala xaddatana abu hishaam almuqira ibnu salamata almakhzuum alqurayshi weeyaan qaala xadaana naafic ibn cumar aljumaxi can bukayn muusa bukayn muusa marka waa ninka haddaan soo marayn oon lahaynay abu bakr ibn muusa can salim ibn cabdillahi bni cumar can abihi abisa cbdillahi bn cumar ibn khadaab radi allahu canhuma wraxiba jamiic aruwaat rafacahu ay ila nebi sal sl qal rasulkena wuxuu yihi alah slat slam laa tasxabu almalaa'ika malaigta lama saxibto rufqatan kuwa safaray oo fiiha gudaheed u ahaaday juljulun qambaleelkiisa yaryar kan weyna kaba sii daran xadiidkan shan kun laba boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadis xasan akhbarana yuusuf ibn sacd ibn saciid ibn muusa juljulka marka maxaa meeshaan loo keenay ziinaan ku jirnaa danowga iyo waxyaabahaas mogta lagu xiro nacam koorta caadiga ah, oo muxuu ahaa ka samaysan alwaaxa hadda waxaa laga hadla waa jaraskun laakiin koorta waa ixtimaal laakiin jaraska maogtahay io koorta isma lahan koorta waxaa weeyaan dhawaaqeeda iyo dhawaaqa jaraska aad u kala duwan yihin waa kala duwan yihin marka ma nadri <laughs> ma naqaan waaya xadiidka shan kun laba boqol koor meeshaan kuma taalo kole jarasaa ku yeel koor meeshaan kuma taal koorta marka waa in loo raadiyo muxuu ahaa lama sheegin ayada in la dayo in looga qiyaasana waa baab kale laakiin sababta loo diiday maxay tahay marka ah, sababteeda la ogaado waxyaabaha manhiyaadka ah ama maamuraadka ah shareecada ay qofka ay farta ahluislaamka ama ay ka reebto qaar waa macquul macna macnaheeda wax la yaqaano waa sababta loo reebo waa la yaqaana qaarna lama yaqaano wixii macquul macna marka waa loo qiyaasan kara lakin wax hayr macquul macnaga qiyaas ma lahan lakiin hadda waqtigeeda uma joogno waqti uma hayno <clears throat> waayo xadiid kun laba boqol laba iyo labaatanaad wa xadis axbarna yuusuf ibn saciid ibn muslim قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور ويان عن مجريج عبد الملك بن عبد مجريج قال أخبرني سليمان بن بابيه بابهن وعلي هذا مولى ابن نوف آل نوفل المكي ومقبول أن أم سلمة زوجا زوج أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاها قالت waxay tihi umu slma samictu rasuula baan ka maqlay sal sl qul isagoo ayaan ka maqlay laa tadkhulu اlmalaa'ika malaa'igta alla sooma gasha beytan guri fiihi gudihiis u ahda gurigaas juljulun gambaleel soo ma gasha <laughs> annaga hadda gambaleelada noogu xirno saa loo taabana barka warrab asaga <laughs> ma naqaano waay walaa jarasun jaraskani waaba dee daski waaba gambaleel waa juljulka waa jaraska yar jaraskana muxuuah waa gambaleelka weyn saa weyaan laakiin jaraska annaga ad waa loo isticmaalaa af carabi ahaan gambaleelka yar oo guryaha ku xihan Ah, ah, ya sheekh ah, caadiga may keenayaan tamaam baaraka اllah fiik waaya walaa tasxab almalaaئika malaigta lama saaxiibto rufaqatan safaray fiiha jarasun oo gambaleel muxuu ahaa eh, la socda xadidka an kun laba boqol iyo saddex iyo labaatan wada saxi akhbarna abu qurayb محمد بن علاء وين قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي ويان عن أبي الأحص عوف بن مالك بن نضرة آه هي. عن أبيها بيس وأه مالك بن نضرة الجشمي الصحابي الجليل قالوا حير صحابي رضي الله عنه وارضاه كنت أنا جالسا متفضيه عند رسول الله أتي أيام فري صلى الله عليه وسلم فرآني وحوي أركي رث الثياب دركيك أو بساسا ونسكو يرتوسنين فقالوا حير ألك مال ورم حولم يد مالي قو حولم يد لذي qultu ah, nacama ya rasu rasuulka allow min kulli maal maal walba xoolaan kale weyaan qayb walba waan ka haystaa nooc walba xoolo waan leeyahay qaal wuxuu yidhi faida ataaka allah allow in hadduu maalan maal falyuraha la arka aharuhu raadkiisa calayka korkaada xadiidkaa markaysaan wadaad dhaqaala haysta oran basaasan oo kale idinka warrama lama baahno waxaas xarago oo dhar quruxsan xira oo kaba qurux badan xiro oo saacad qurux badan xiro oo telefoon qurux badan xiro wada oo guri qurux badan deg oo waxaa weye ilmahaaga dhar qurux badan xirteene waa nicmada ilaahay ka arka ayuu le nabgeena sal slm waa noo imaan donta iyadoo sii tafsirsan xadid kun laba boqol iyo afar iyo labaatan waa saxix akbarna axmed ibn sulayman rahawi qala xadana abu nucaym alfadl ibn dukayn wayn qala xadana zuhayr ibn mucaawiyat aljucfi can abisaaq sabiic can abi axwas cawf bn malik ibn nadla can abihi abihiis oo malik ibn nadla ah saxaabigaas radia allahu canhu arda maxalushaahidka xagee weyaan maxalushaahidka waa noo imaan doontaa xoolo geel iyaa la sheegi doonaa geel iyo haddii ari iyo waxaa weeyaan lo io la sheega danaw soobimaanay iyo halkaas waa istinbaa oo yarafog kow annahu ninka la malik ibn nadra ata nabiya nabiga ayuu u yimid fii awbin mara duunin hoosaysa dharka waa kala duwany waa taqaanaan waa kala qiimo duwanya dhar marka yara liidan oon ash ahayn isagoo sita ayuu nabigu yimid sal slam faqala lahu nabi nabig wuxu uri sal slam alaka maalun maaliga xoolo mayaad leedahay qaaluu nacamha min kulli اlmaal maalka noocihiisoo dhan waan leeyahay weyaan qayb walba qaybaan ka leeyahay qaal wuxuu yidhi min ayi maal maalkiisee baad leedahay maalka xoolaad sheegan ad leedahay waa kuwe qaal wuxuu yidhi qad aataanii allah alloweyn wuxuu siimey alibili geel kow iyo walhanami ari iyo walkhayri farda iyo walraqiiqa addooma intaba ilahay muxuu igu mashaqay waa ii turan yihin oo ilahay igu nicmay maxalushaahidka marka ujeedaan maxalushaahidka waxaa weya ibil iyo hanam iyo khayl marka la gaaro soo danow in lagu xiro maha mararka qaar xataa arigo lagu xira muxuu ahaa mid yaro ayaga ay qaadi karaan ida ataakaaasatan dadka danowga ariga ku irta waaa weyaan dadka mataqaana beeroleyda iyo meelaha webiyada agtooda kuwa degay oolaha badan aan lahayn afar xaba laakiin kuwan tirada badan oo kumanaanka ah yaa ku xiri karo <laughs> afar xab hadda markaad meelahan tagto kuwa beeroleyda meelahan oo nairobi agaarkeeda labadoo neef saddexdoo neef agu xir marka danow yaraa ugu xirno qalow qalow qalowle marka wixii yaa ku yar moogta qaal wuxuu yidhi fa idaa ataaka allah alweyn hadduu ku siiy maalan maal falyura calayka lagu ah, falyura hal arka calayka korkaada aaaru nicmat illaahi nicmada alla raadkeeda iyo karaamati karaamadiisa kugu arko marka qofka muminka ah hadduuba ilaahay nicmo siiyo ha ka muuqato horaana waa ti aan ugu hadlayn wax badan qofka inaad ilaahay nicmo siiyo oo reerkiisana ay ih qabaan waa imtixaan xaaskiisii weligeed muxuu ahay intay gacmaha ilugaa fidsatay ay wax muxuu ahay xaggiisa ka yimid ninkeeda ay muxuu ahay inta ugu dabaalato inta ugu dabaalato inta ugu dabaalatay waa ay yaraanaysaa waxaasna waa waa lumi xaqiiqatan arrin saxmaan waxaa weeyaan waxay ka hor imaanaysaa wacaashiruuhunna bilmacruuf war wix waaba haysaae maxaad ugu cidhiirini ilahay wuxuu yidhi subxana wa tacala liyunfiq duu saacatin min saacatihi waman qudira caleyh risquhu falyunfiq mima aataahu allah waxaa maxaad ugu dheganta gacmaha in lagaa jinyarta allahuma acطi munfiqan khalafan waacطi mumsikan talafan habaarkii miyaad kugu dhac doonaysaa waa imtixaan marka haddii aad xoolo hesha ilma ya maxaa tiri sheekh maalin walba habaar malaigta habaarkooda lama celiya marka haddii ilaahay waxaad ku siiyo ilmahaaga ka dherji oo xaaskaada ka dherji oo raximkaada ka dherji oo inta muxuu ahay gooman oo rafaadsan ka dherji oo gacantaada muxuu ahay saas ha noqoto kullina dee hal mar moodaha laakiin dee waxaa weeyaan qaybqayb u bix laakiin xaqiiqatan waxyaabaa la yaabi wa waxaad arkaysaa adinkan waad ogsoontihin dad raxim aad leedihiin dad asxaabaad leedihiin jiraan aad leedihiin nooc walba ad leedihiin dad noocaas waad arkaysaan qof waxaad arkaysaa dhaqaalo haysto isagana kadeedan oo kabala'aana insaxa tacbiir reerkiisana ay saas yihiin raximkiisana kaba sii dara maakharu marka muxuu ah ay u tari markaad aragta waxaad ninkaan ku sadaqaysa miskiinkan socda waana nin taajir weyn la socdaya aad dhaqaalo u haysta hore waxaan kaga sheekay qisa aad taqaaneen aburu'uus ma xasuustaan misoo hilmaamteen nin aburu'uus la yidhaha sacuudiga iyo khaliijka jiri jiray aburu'uuska wuxuu ragga aan joogin aan ugu celinayaa aqal shay ha u noqota darsi si aan muxuu hadhowtay aburuusa oo kale ay u noqonin aburuuska ilaahay baa uu nicmay magaalada nuskeeda ayuu leeyahay insaxa tacbiir marka wuxuu tegayaa kawaankuu tegi kadibna mijimaha iyo waxaa weeyaan madaxa iyo caloosha iyo waxaasuu muxuu ahaa baabuurkan xaaji hamsiinka loo yaqaan oo gadaal bannaan khamaar ay yidhahdaan sacuudiga iyo meelaha iyo khaliijka ayuu gadaal u soo saari markaasuu kaasuu keeni markaasu markuu keeno ila wixii wax la codi karbaane qof dhaqaalahays wa mxuu aha habboon maaha markaasuu ammaani wuxuu raacina marka taskiye beerka fawaaidda lagu sheegaangalada caloosha fawaaidda lagu sheegay madaxa caafimaadka ku sugan lugihii caafimaad ku sugan wixii ka sheekaynaya oo islaantii iyo ilmihii oo iska qaadana maxay samayn de tala ma lahan ilaahay qadarkiis saasay marka weligood ku noolaayeen ilaa islaanta ay ka weynaato oo qof weyn oo xataa ilmiheed ay tabargaleenoo yacni waxbarasho ay gaareen oo haakada ama ay dhammeeyeenba laga noqdo kadibna isagoo nin yaro weyna daahaan u weyn ayaa wuxuu tagay meel zabaha looga yeehi meel aroosaha looga yeehi amaba munaasaba ay ka jirtay dhaqanka nimanka reer khaliijkana markii munaasabo ay jirto waa dee israafkooda aad u badan aad bay u israafaan waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa laba qof ama saddex qof in neef ari hoo isqabo sidiisii alaa madaxi halkaa loo dhigo oo labalaba neef geelah laga yaabaa shan qof oo wax fadhiyo oo sidiisii oo kuruskiisi wiiis haysan yihiin oo lagu jilbihi laga soo gooyey oo sidiisii oo saxa dul saaran in toban qof ayaga fadhiistaan laga yaaba oo dhab ah oo xaqiiqo ah qurbac yaryar marka meel marka martiqada loogu yeehay meeshuu tegey waa qasri marka waa qasri waxaa laga soo bilaaba marka meel adigoo masaajidka eydka halkaasa marka mxuu ahaa guriga laga soo geli waasa waa adduun muxuu ahaa adla yaabaysa ciriiriga nairobi lagu bakti maaha marka cagaarkii iyo biyihii boodaayey iyo muxuu aha meesha gogolanayd iyo nala kala duwnaa iyo guryihii dhisnaa iyo wixii meeshii waay intuu fiiri saa u fiiri saa u fiiri intuu fiiri intuu fiiri kadibna meeshii uu soo galay de meel un madal basar ah ayuu fariistay meeshiia marka muxuu ahaa liiswaraystay ninkii marka muxuu ahaa martiqaadkaa dhigay martiqaadkaa ninka dhigay ayaa dhegta ay isu raariciyeen mise cid kala u warranta hadda aad qisada qisa iska un afwaah weeyaane nusuus ma ahane kadibna markii martiqaadka u dhammaaday ayuu war ninkaan waa ninkay ninkaan saas martiqaadka intaa leeg dhigay ma ninkii u sheegay mise waa loo sheegay ninki inaad u sheegay ka soo qaadun ninki wuxuu ku yidhi aniga hebelaa la yihahdaa marka sidaydaba xoolahan aad arkaysana oo maanta caawa saan loogu baashaalayo noocan ansaca tacbiir halkumi ani kama shaqaynin waxaan gaadaa ragga tujaarta oo weyn oo dhaqaalaha badan la islaamahay ka dhintaan maarata carmalka ah ayaan gaadaa ma garat kadibna waxaa weeyaan aan guursani markaan guursada xoolin ugu soo wareegaya wabilahi towfiiq hadda ninkan waxaa weyaan islaantan waa islaan saddexaad oon saan xoolaheedii muu hantideedii aan saan u dhaloo waxaa weyaan aan saan u habayo marka hadda nin aburuus la yihahdo oona waayeela oo magaalada jooga ayaan maqlay oona aad bakayl u ah marka ninkaan dhimashiisan sugay islaantiisa aan dumaalo oon guursado ayaan rabaa weyaan ninka naxtin wusuuxigaarsa ay leeyihiin markaasaa waxaa weyaan go-aan wuxuu qaatay marka inuu xaaladiisa wax ka bedelo koleyb waa lagu dhali dooro intaa lagu dhaleen balmihi waxu dhadhansii markaasuu baabuurka khamaanadda ahayd ayuu qaatay ama xaaji hamsiintii xitaa ninkaas oo kale xaaji hamsiin dadka masaakiinta aawata marka khaliijka la jogo xaaji hamsiinta dadka masaakiinta oo xamaaliga maarata waa xamaasha oo beeraha waxyaabahas alaad ka soo qudaarta ka soo qaada ee qof dhaqaalla uma dhowaada marka markaasuu suuqi tagay khudaar ka soo buuxi hilib fiican keen waxa ka soo buuxi yacni wax walba keen baabuurtuu soo buuxiyey markaasuu albaab ka soo dhawaaqay yowma fulaan yowma fulaan waraa laiga hor imaada ragii soo bixiya waxaa la soo bii wahli imaad wadaae war maanta wuxuu ka duwanta waad yeelaysaa dad ii soo bixiya <laughs> marka adiga calmow ninka sidiiu reerkii aad ilaahay subxana wa tacaala marka noloshooda ugu soo celiyey waxaan kala jeedaa marka abu ru'uus yaa la noqonin xaqiiqatan ilmahaaga waad ka dhimani xaaskaadana waad ka dhimani wax lagugu xasuusto oo wanaagga iyo ixsaanna ha kugu xasuusteena markaad qabriga gasho alla aabba siduu noo dhaqanayn jiray xaaskii sidii oo kale ha lagu duceey laakiin wixii waad haysaa gacantaad ku haysaa waadna celini yaad u celinaysaa imtixaamay ninkuu sugaya intadir hayantadir aburuuskani wuu jooga sooma ha ninkii nacam xaqiiqo weeyaan xajuloor <laughs> waaris cabsigelina arkaysaan marka alcumuum baabkaas xaqiiqatan ikhwaani yanii intaad nooshahay ood waxhayso reerkaaga yuusan reer kale jiraankaaga iyo umad kale indhahu taagin xaqiiqatan waa ceeb waana muxuu ahaa sharaf darro waaya adoo waliba waxay hadaad waxaynin moogtahay waman qudira caleyh risquhu falyunfiq mima aat iyaga xataa way qanacsan yihin marki ad waxba haynin way ku qanacsan yihin waba kama uma arkayaan waa kula muxuu ahay guntanayaan waa kula rafaadayaan waa adkaysanayaan intooda wax fahmi waxaa weyaan aabba yaanan laga ay leeyihiin laakiin adoo wax laguu ogsoon yahay oo bangigaaga iyo dukaankaaga iyo dhaqaalahaaga iyo howlahaaga ay isku aadan yihiin haddana meesha lagu kadeednaado habaaraa kugu dhici mid malag iyo mid dadeed waa kugu dhacayaan waaye baabu dikri اlfitra arrimaha fitrada ah sheegitaan la sheegay baabkan baab xadidka shan kun laba boqol iyo shan iyo labaatanaad akhbarna ibnu sunni axmed ibn maxamed sunni waa raawigii ka wariyey alimaam الnasaي alيh raxmat ullah kitaabka sunanka ah qira'atan qaala wuxuu yihi xadaثana abu cabdiraxmaan axmed ibn shacayb lafdan intaba waxaa weeyaan alimaam الnasaئي ayaa laga warina oo xerowgiisa ka warina qala wuxuu yidhi anba'ana moxamed bn cabdilclى qala xadana muctamri whu bn sulayman qala samictu macmar ibn rashid alasdi can zuhri can saciid ibn musayab can abi hurayra qala wuxu yhi abu hurayra radi allah anhu arda qaala lii rasul rasulka wuxu yih sal sl hamsan shan min alfitrati fitraday ka mid yihiin qasu shaaribi shaaribka in la gaabiyo wanadfu libطi kilkisha amaba shaqfasha in timiheeda la sisiibo wa taqliim aladfaari cidyaha in la gaabiyo iyo alistixdaad tima hoose in la xiro iyo alkhitaan iyo gudniinka in laisgudo rag iyo dumarba baabu ixfaai shawaarib shaaribka in la gaabiyo baabkan u baabiya waifaa lixi garka in la deeyo xadiidka shan kun laba boqol iyo lix iyo labaatan saxiix akbarna cubaydillahi bn saciid saraqsi qala xadathani yaxya bn saciid alqataan can cubaydillahi bn cumar alcumari qala akhbaranii naafic mawla cabdillahi bn cumar bn cumar radi allahu anhuma an nabi sal sl qala nabigan wuxuu yidhi ixfuu shawaarib war shawaaribta gaabiya shaaribka ha la gaabiyo kuwan shaarib shaydaanka iska ilaaliyo kow wacfulixa garkan sii daaya weyaan baabu xalqi ru'uusi sibyaan carruurta madaxooda in la xiro inay muxuuahay bannaanta ina fiicanta iyo baabkan web xadidka shun kun laba boqol iyo toddobiyo labaatan wadaxasiix akbarana isxaaq ibn mansuur qaala xaddatana wahab ibnu jariil asdi wahab ibnu jariil ibn xaazim alasdi qaala xaddatana abi abiis oo ah jariir ibn xaazim alasdi jariir ibn xaazim alasdi قال وxuu yihi سمعت محaمد بن يعقوب يxadيث ka warbayan ka maqan عبد الله بن جعفر بن أبي طالب له صحبة قال وxuu yihi أhmل أma أmhل wuxuu kaadiyey aal jacfar jacfar ibn abi aalib ibn cabdilmualib radi allaahu canhu markuu dhintay ood shahiiday mu'te ayuu ka dhintay waad garanaysaane eh? saddex maalmood ayuu reerka u kaadiyey ilmihii oo uma tegin an yatiyahum inugu imaado saddex maalmood kadib aan idiin imaan ayuu ku yidhi uma kadibna atahum uu yimid agoontii faqal wuxu laa tabku ha ooynina calaa akhi walaalkay bacd lyowm maanta kadib ha u ooynina uma kadibna qaal wuxu udcu lii ilaya igu yeera bani akhi walaalkay oo ilmadeed baan aan ahaynay ilmihiisi ugu yar iyo wiilashiisii fajii'a bina waana la keenay aadhihi sada abdullah bin jacfar kaanna waa annaga oo afrukhun dhal shimbireed ah oo yacnii tabardarrida iyo yacnii murugta iyo xaaladdeenna aad u liidan tahay fa qaal wuxuu yidhi udcuu ilaya alxallaaq kii timijaraha ahaa ama timixeeraha igu yeera fa amara wuxuu faray bixalqi ru'uusina madax annaga in la xiro mukhtasar xadiid shan kun laba boqol iyo amaba baabu dikri annahi sheebitaan la sheegay baabkaan u baabiye la iska reeba can an yuxlaqa in la xiro bacdu shacri sabiyi canuga timihiisa qayb ka mid ah wayutraka bacduhu barkiis in la daayo sabiga haddii loo diiday qofku weynan kabasii daran beryahan waad aragteen xaaladda meesha ay marayso xadiid shan kun laba boqol iyo siddeed iyo labaatanaad waa saxiix akbarna axmed ibn cabda addabi qaala anba'ana xamaad ibn zayd ibn dirham qaala xadathana cubaydillah ibn cumar alcumari can naafic can ibn cumar radi allahu anhu an nabi sal sl nabiga naha wuxuu dihi can qazac timaha qayb in la xiro qaybna la daayay uu nabigeena diiday alayhi sala slam xadidka shan kun laba boqol iyo sagaal iyo labaatanaad maxaa ilmaha uu imaamku usoo u sheegay wuxuu sheegay ayaga ay asal ahaan saa u badan weyaan ayaga ayaa u badan in timaha qaybto qayb in laga xiro qayb in loo daayo saas u badnaan jirtay hadda dadka weynaaya ayaaba ka daran an kun laba boqol iyo sagaal labaatan xadiiska akhbaranii ibraahim ibn xasan ayuu yidhi alimam nasai a atulah qaala xadana xajaaj ibn maxamed alacwar almasisi qaala qaala ibnu jurayj cabdimalik wayaane ahbaranii cubaydilah ibn cumar acumari can naafic anahu naafic mawla cabdilah bn cumar ahbara wuxuu sheegay annahu isaga samica inuu ka maqlay ibna cumara cbdulahi bn cumar yaquul isagoo radi allahu canhuma samictu rasul ban ka mar sl sl yana isagoo diidi can ilqazac timaha qayb in la xiro qayb in la daayo isagoo diidi ayaan ka maqlay weyaan akhbarana xadiidka shan kun laba boqol iyo soddonaad akhbarana isxaaq ibn ibraahim ibn raxwey weyaan qaala anba'ana moxamed ibn bishr alcabdi alkuufi qaala xadaثana cubaydillahi bn cumar alcumari can cumar can cumar ibn naafic aljumxi can naafic n bn cumar qal wuxuu yidhi cbdullahi bn cumar naha rasullah rasulka wuxuu diiday sal sl an qaza ictimaa qayb ka mid in la xiro qayb in la daayo xadii shan kun laba boqol iyo kow iyo soddonaad ahbarna moxamed bashaar bun daar alimam nasaai a sidaa dhihi qaala xadaana haye malayn aniga inaan ahay markaan ahbarna yidhaahdo ahbarnaada waxaa meesha ka maqan qaala alimam nasai aleh raxmat ullah qala xadaana yaxya bn saciid alqaطaan qala xadaana cubaydlah bn cumar cumari qala ahbarnii cumar ibnu naafic aljumaxi can naafic mawla cbdillahi bn cumar bn cumar radi allahu canhuma ana nebi nabigana sal sl wuxuu diiday cala qazaci timaha in qayb la xiiro qayb la daayo nabigan ugu diiday muxuu caruurta imaamka ru'uusu sibyaan muxuu yidhi ayaga ayaa asal u ah saas ayaa la yeeli jira dhowr yar in loo sameeyo meelahaas iyo wahaakada ayaga ayaa asalaan loo sameeya baabu itikhaad aljumma in tima la samaysto oo raaraca ah. ayuu baabkan u baabay xadid shan kun laba boqol iyo eh, laba iyo soddonaad waxa saxiix akhbarana cali ibn xuseyn can umayata bn khaalid can shucba ibn xajaaj can abi isxaaq isabici can bara bni caazib radi allah canhuma qal bara bni caazib kaana wuxuu aday rasul rasulka rajula nin buu ahaaday nabigeena kaana wuxuu ahday rasul rasulka ale sal slm rajula nin oo marbuucan dhexdhexaad ah dhir aanaan u dheereen aanan gaabnayn dhexdhexaad ah cariidoo maa bayn mankibayn labada garbood intuu dhexaysana ay ballaaran yihiin kaa lexya garkiisa uu weyn yahay tacluuhu xumra waxaa saarnayd casaan wuu casaa jumatuhu timihiisa gadaale ilaa shaxmatay udunayhi labadiis dhagood qaybtan baruurta hoos inta ay soo gaarayeen ila halkaas ay soo gaarayeen laqad ra'aytu waxaan arkay rasulkeen sal slm fii xullatin isku joog xamraa ee casaan ah casaan tiqmi ahayne waxbaa ku jiray lakiin casaanka baa u badnaa maa ra'aytu an arkin axsana mid ka wanaag badan minhu xaggiisa yacnii xaragada nabiga u xaragaysnaa timihi oo halkaa jooga iyo isku joog muxuu casaan ah xigeenna oo aad u qurux badan wax lamid aan la arkin isagoo qurux u dhashay nabigeena sal slm ayaan arkay weeyaan xadiidka shan kun laba boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadiid saxiixa aqbarana xاaجب بن سليمان عن وكيع بن جراح الرؤاسي عن سفيان الثوري عن اسحاق السبيع عن براء بن عازب قال وxu براء بن عازب ما رأيت markan min di limatin mid tima la dayey u saaxiiba maan arkin oo axsana ka wanaag badan min ulati fii xulatin oo weliba kaasoo fii xulatin isku joog ku dhex jira min rasul rasulka ka qurux badan maan arkin yacni nin ama qof tima yara daysan lah oo isku joog ku taagan oo nabigeena ka qurux badan weligay ma arkin sal اllahu alayhi waalihi wasalam o walahu nabiga waxa u sugnaaday shacrun tima oo yadribu garaaca mankibayhi labadiis garbood yani garbaha ay gaarayeen mar halkaan ay gaarayeen marna waa ay dheeraanayeen weyaan yani xaaladba marba siba ay ahayd weyaan xadis shan kun laba boqol iyo afar iyo soddonaad akhbaranaa cali bn xujr ayu alimaam nasai aleh ramat ullah qaala anbana ismaciil bn culaya can xumayd بن abi umayd طwiil an anas maliki radi اlah an qal u anas mali kaana wuxuu aday shacru الnabiy nabiga timiis ala sl slam ilaa nisfi udanayhi labadiisa dhagood labadiisa dhagood bartamahooda ay timaha gaarayeen mar bartamaha dheghay gaarayeen mar adiintan dambe ama baruurta dambe dhegta ay gaarayeen mar way degayeenoo garbaha sankooda ee afkooda ay gaarayeen marka nabigeena calayhi salatu salaam timihiisa noocyaha ayay ahayn weyaan marka haddii timaha ad yar weynaysato waxba dhibaato ma lahan oy timahana amaba la baabi'ini qaybna waxaa weyaan la taagi ta ayada lama ogola weyan xadidka shan kun laba boqol iyo iyo shan iyo soddonaad waa xadiis akhbarana moxamed ibnu acmar قال xدثنا حبان حبان بن هلال الباهلي ويان قال xدثنا همام بن يحيى العوضي عن قتادة بن دعامة سدوس البصري عن أنس بن مالك أن النبي نبينا صلى الله عليه وسلم كان نبيا يضرب miduu garaaca شacر شac يضرب miduu garaaca شhacruhu يqرد شhacru ru نacم بضم الراء weyaan kaana yadribu miduu garaac shacruhu timihiisa oo muxuu ahaa kan garaaci waa shacriga sooma yadribu shacruhu ilaa mankibahi garbihiisa ilaa intaas ayuu garaacay weeyaan oo timaha ilaa garbahay gaareen waa xaaladaha qaar taskiinu shacri kuweena dee soomaalida dadka bista mooyane haddii la daayo mababa dhaqaaqayanba wax taagan saa u taagan mogta hoos uma degayaan waaye laakiin dad waxaa jira soomaalida oo muxuu ahaa bis aho timahooda ay dabaysaa u qaadi kuwa laftirkooda timahooda aad uma baxaan rumayna baabu taskiin gadaal dambe waxay khatar ugu jiraan inay muxuu bidaar gasho nasal allah salama alcaafiya baabu taskiini shacri inkastoo dad aad u timo adagna oo bidaar ay gasho inay tuuran yihiin baabu taskiini shacri taa iyada darsi ka mid maaha la socdo hadalka waa hadalkayga baabu taskiini shacri timaha in waxaa weeyaan la seexiyo ama la dejiyo baabu taskiin hacri timaha in la seexiyo ama la dejiyo ayuu baabkan ogaabay xadid kun laba boqol iyo lix iyo soddonaad oo saxiix akhbarana cali ibn khashnab qaala xaddatana ciisa ibn yunis ibn abi isxaaq الsabiic can awsaaci cabdiraxman bin camr awsaaci weyaan can xasan ibn caطiyat almuxaribi can muxamed ibn munkadir can jaabir bn cabdillah radi allahu canhuma anahu jaabir bn cabdillah qala wuxuu yidhi ataana waxaa noo yimid annabi nabigana sal sl fara wuxuu rajul nin buu arkay haa'ir ara'si timihiisa ay kala taagan yihiin faqala wuxuu yidhi ama yajidu hada kan miyuusan helaynin maa yusakinu bihi shacru timihiisa wuxuu ku dejiyo ama uu ku seexiyo oo muxuu ahaa saliid iyo waxaa weeyaan waxyaaba la mariyo iyo in la shanlayo iyo ma heli kara miya shan kun laba boqol iyo toddoba iyo soddonaad wa xadis daciif akhbarana camr can falas qala xaddaثana camr ibn cali ibn muqadam قال xدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن كدر عن أبو قتادة الحارث بن ربيع الأنصاري ويان رضي الله عنه وارضاه قالوا في أبو قتادة كانت له قال wuxuu yidhi ninka l qتاadة kaanat waxaa u sugnaatay lahu isaga jummaة tima la sii dayay oo ضakhma ee weyn oo muxuuah sii daysan ayuu lahaa fasa'ala nabiy nabigan iyu weydiy sal slm faamarahu nabigu wuxuu faray sal slm an yuxsina ilayha inuu wanaajiyo ood ixsaan u sameeyo timaha iyaga oo muxuuah la shanleeyo oo dee haddii timaha ay aad weynaadaan oon laga warhaynin waxaa gala cayayaanka mogta iyo injirtaa geli wa an yatarajala kula yowmin maalin kastaba inuu shanlaysto ayuu faray haddii kale waxaa weeyaan xaalada ma ficnaanayso baabu farqu shacri timaha in la kala dhambalo oo la sheexeey ayuu baabkan u baab yahay saas in loo kala rido xadii kun laba boqol iyo sideedii saddexaad waa saxiix akhbarna moxamed bin salmat almuraadi qaala xaddatana ibn wahb cabdullahi weeyaan can yunus ibn ziid alayli can zuhri can cubaydillahi bn cabdillahi bn cutba bn mascuudin can ibn cabbaas radi allah canhuma ana rasul rasulka sl slam kan rasulkan waxaa yasdulu mid raariciy shacraw timihiisa oo saa u raariciyo ayuu ahaa sii daeye sadli sameeye wa kaana mushrikuuna mushrikiinta waxay ahayn Eh, sii daynta dabcan oo timaha sadliga raariciyo weyaan oo eh, iska raaracsadeen ya oo dhankoo loo raaraciyo hal dhan ay u raaracsadaan wa kaana mushrikuuna mushrikiintu waxaa yufariquuna yafruquuna kuwa kala eh, sheexeeya shucuurahum timahooda wa kaana rasul rasulka sal l slm wuxuu ahaa yuxubi mid aad u jecel muwaafaqata ahlkitab ahlkitabka inuu waafaqa ayuu jeclaan jiray fii ma lam yumar fiihi bishayin wixii waxba aan la farin oo marka hore dee maadaama kuwan ay mushrikiin yihiin kuwan ahlukitaabka yihiin ahlukitaabka iska raaci jiray uma intaa kadibna faraqa wuxuu kala sheexeeyey rasul rasul ka sal slm timihiisa bacda dalika intaa kadib oo nabigeena timihiisa waa kala rogay oo kala gediye calayhi salaatu wasalaam baabu tarajuli hanlays ayuu baabkabaab la hanlaysto waxaan soo marnay horaan hanlaysiga maalin kasta in laysu diidoy haddana waxaa weeyaan waxaan marray maalin kasta kan maalin kastaa waa qof timihiisa ay aad u badan yihiin oo haddii aanan la hagaajinin foolxumi iyo sidoo kale waxaa weeye cayayaan kale iyo waxyaaba laga baqa sidoo kale kan loo daciif miya axsanta <laughs> mid kale waxaa dheeriyaa ah kandiidmadana qofka dee dadka qaar muraayad dul taagay maarata weligood oo un muxuu aha saacad kastaba timihii inta kasaakiyeel yani cibaado iyo shaqaba aad ka mashquulina oo sida dumarka muxuu isu xaragayaan taasna ayadana waa raacaysaa jazaaka allah khayr xadiiska horna waaba daciifba oo maalin kasta laakiin tarajulka meeshaan uu ku imaanaya waaya baabu tarajul xadiidka shan kun laba boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadiis saxiix akhbarana yacquub ibn ibraahim qal xadana ibn culey wasmaaciil can jurayri sacd ibn iyaas can cabdilaahi ibn burayda ibn xusayb ana rajula nin oo min asxaabi nabiy nabiga saxaabadiis ka mid a sl sl qal loo yidhi cubaydin loo yidhahda qaala wuxuu yidhi ina rasul rasul ka sl slm kana wuxuu ayan hamideeda middiida ayuu ahaa can kaiirin in badan oo min alirfaahi raaxaysiga ah iyo baashaalka insaca tacbiir su'ila waxaa la weydiye ibnu burayda can irfah irfah wuxuu ayaa la weydiiyey qaala wuxuu yidhi minhu irfah ayuu ka mid ahday atarajulu mar kasta qof inuu shallaysto maalin kasta adun saacad kastaba timaha un shallada saas ugu wado nabigeenna calayhi salaatu salaam arrinka isagaa wuu diidi jiray baabu tayaamuni fi tarajul markaa shallaysanaysa in midigta laga bilaabo oo la midigaysa ayuu baabkan ubaabay xadiis shan kun laba boqol iyo afartanaad waa xadiis sahih akhbarana moxamed ibn cabdilacla قال حدثنا خالد بن حاتم الجيمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي قال سمعت أبي أبيه وحويا الأسود سليم بن الأسود أبو الشعثاء ويان وأصحابي جليلة maya afwan afwan ninkaas waxaa weeyaan waa raggii eh, ahaa ruwaadii ayuu ka mid yahay ka warrami can masruuq ibn ajdac can caaishata um muminiin wadakara wuxuu sheegay anna rasul rasulka al sl slam kaan inuu hadiyo xubbi mid aad u jecel atayaamuna midigaysiga ma stataaca intuu awoodo fii tuhuurihi markuu tahaaro qaadani iyo wa tanaaculihi kabagashigiisa iyo wa tarajulihi shanlaysigiisa midigta ayuu ku bilaabi jira rasulka sl slam baabu lamri faradiisa far ayuu baabkan u baabiyay bilkhidaab in la timaha la bedelo oo waxaa weeyaan la cilaansada ayuu baabkan ubaabay xadidka shan kun laba boqol iyo kow iyo afartanaad waa xadiis akhbarna isxaaq ibn ibraahim ibn raxwi weyn qala xadaثana sufyaan ibn cuyayna can zuhri maxamed shab zuhri waa imaamka can abi salamatin cabdiraxmaan ibn cawf wa sulaymaan ibn yasaar alhilaali annahumaa labadood samica waxay ka maqleen abaa hurayra radi allah anhu yukhbiru isagoo ka warrami can rasul rasulka sal sl rasulka wuxuu yidhi ina alyahuuda yahuud wa nasaara nasaarada laa yasbuquun ma kala reeyaan timahooda oo waxaa weeyaan ma cilaamayaane fakhaalifuhum khilaafa way xadiidka shan kun laba boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiis saxiix akhbarana moxamed ibn cabdilacla qaala xaddatana khaalid ibn xaalid nujaym wahuwa ibnu xaarif qaala xaddatana cazra cazra wahuwa ibnu thaabit alansaari can abi zubayr wa moxamed ibn muslim tadrus can jaabir bn cabdilah radi allahu canhuma qaalahu jaabir waraxima allahu jamiica ruwaat ata nabiyu nabigeenna utiya nebiyu nabiga waxaa loo keenay sal slam biabi quxaafa abi quxaafa abubakr sidiiq aabbihii ah ayaa loo keenay radi allahu canhum warasuu madaxiisana walyathu iyo garkiisana kaana waaba isagoo aqaama uqaama waxaa weeyaan waa wax aad u cad waa sida suufka oo kale amaba geed sida suufka oo kale mxuu ahaa mira sida suufka oo kale oo aad u cad oo kale w yani boosh timo boosh ayuu le aad u cad faqaala nabi nabig n sl slm hayiruu badala aw ikhdibuu amaba cilaama ayuu nabig sl slm baabu tasfiiri lixya timaha in waxaa weeyaan sufro la saara ayuu baabkan u baab yahay oo waxaa weeye la bedelo hada wallahu aclam sal allah wsl abdi rasul mustafa